alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed qowlkii shaafici aynu ka soo naqlinay bacdu likhwa waxay keeneen ishkaal ku saabsan qowlka shaafici laga soo raray yaan xadiiska mucaawiyatu bnulxakam u deliil noqonaynin waayo nebigu sala allahu alayh wasalam mucaawiyatu bnulxakam ma amrin icaado salaaddii uu soo celiyo jawaabtu waxay tahay uma noqonaayo xadiiskaasi deliil waayo mucaawiyatu bnulxakam saxaabiga la yidhaahdaa ma garanayn salaadda inaan lagu hadli karinoo hadalku mamnuuc yahay ma garanayn shaygu ku hadlaynaa yarxamukallah oo keliya ma ahayn waxaa ka mid ahayd waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay culammaduna dhammaan waxay isla oggol yihiin hadalka caynkaasoo kale ah qofka garanaayo salaadda inayna ku bannaanayn inay salaaddu ka jabayso oo ka burayso waa isla ogol yihiin salaaddana inuu ku noqonaayo way isla ogol yihiin laakiin ruuxii aan garanaynin ee jaahil ka ahaa ama nisyaan ay uga dhacday waa cudurdaar masalada nisyaanka ku saabsan iyo jahliga culammadu qaaciday sheegaan qaacidadaasi waxay tahay wuxuu ruuxu u sameeyo jahli u sameeyo ama nisyaan iyo ilowshiye u sameeyo ma shay xaaraan oo la sameeyey ahaa mise shay waajib oo laga tegay ahaa hadduu yahay shay waajib oo laga tegey ruuxa dimmadiisu beri noqon mayso inuu la yimaaddo mooyaane waa inuu la yimaaddaa hadday tahay shay xaaraan oo la sameeyey xaaraantaa uu sameeyey jahliga uu ku sameeyey ama ilowshiyaha uu ku sameeyey baa wuxuu ka yeelayaa sidii waxaan jirin oo qaacida ahaan bay culammadu waxay yidhahdaan annisyaanu jahliguna waa la mide annisyaanu yajcalu lmawjuuda kalmacduumi walaa yajcalu almacduuma kalmawjuudi ilow shiiyuhu waxaa jira wuxuu ka yeelaa sidii waxaan jirin iminka ninkani waa hadlay jahli uu jaahil yahay ayuu hadlay hadalkaasi jahli buuga dhacay waa shay mawjuuda jahligu shaygaa mawjuudka ah jahligu wuxuu ka yeelayaa sidii waxaan jirin nisyaankuna waa la mid masalan ruux baa is-ilaawey salaaddii isagoo ku jira oo laba ragcadood markuu tukaday ayuu wuxuu idhi assalaamu calaykum inuu salaamo naqsaduu doonaa salaamo naqsigaasi salaadda dhexdeedii buu dhacay laakiin muxuu ku dhacay ilowshiyuu ku dhacay u ilaa way salaaddiisii weli inay dhimantaho inay dhammaystirmin markaa u isxasuusto waa kacayaa waa takbiiranayaa salaaddii takbiiratulintiqaal buu la imanayaa ugu guuraayo fadhiga ka guuraayo taagni ugu guuraayo salaamad naqsigana wuxuu ka yeelayaa sidii waxaan jirin annisyaanu yajcalu lmawjuuda kalmacduum wixii jiray wuxuu ka yeelayaa sidii waxaan jirinoo macduum ah walaa yajcalu lmacduuma kalmawjuud waxa macduumkaan jirinna ilowshiyuhu kama yeelo sidii wax jira masalan shay waajibuu ka tegay oo wuxuu uga tegey ilowshiyo inuu la yimaado mooyaane dee ka dhici maayo man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak soo xadiisku ma ahayn kii salaad ilaawo ama ka seexda ha tukado markuu xasuusto lama odhan waad ilowdo macduur baad ahayde khalaas waa salaaddii cishaan xalay ilaawo jamcuunbaaba dhaafo meel baan ku habsaamoo markii dambana inaanan tukanin waaba ilaaweyba barqadii markay joogtaan xasuusta waajibkiisu muxuu yahay waad ilowdayoo waa kaa dhacay lo odhan maayo ya man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha haddaad xasuusatay soo maaha ay barqadii tahay hadda weysaysooo tuko falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak sababtu maxay tahay wax markaa waajibaad ka tagta waajibkii markaa wuxuu noqday macduum macduum maadaamuu noqday ilowshiihu kaaga yeeli maayo sidii wax jira kaagama yeeli laakiin shay maxduuraad la timi oo xaaraan ah waxaad ula timi shaygaa maxduurka ah ilowshiyaad ula timi adoo soomman baad biyo iska cabtoo wax iska cunta soonkiiba waad ilowday hebel baa israacdeenoo wararkaan ka qadayno waad iska qadaysoo waad cuuratay waad iska soo dheregtay ilowshiyaad see ku dhacda falyutima sawmahu fa inamaa acamahu allahu wasaqaasa xadiisku ma ahayn yacnii kii waxa weeye ilaawa oo isagoo soomman wax cuna ama wax cabbaa falyutima sawmahu sawmkiisa ha dhammaystiro fa inamaa acamahu allahu wasaqaa ilaahay baa quudiyey ilaahay baana waraabiyey marka ilowshiyahaasi wuxuu ka yeelayaa cunitaanka iyo cabbitaankaa macduum oo kaluu ka yeelaya waayo waa mawjuud idan hadalka uu ninkani ku hadlay yarxamuka allah iyo waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay ilowshiyahaasaa wuxuu ka yeelayaa sidii waxaan dhicin saas aawada icaado la amri maayo oo nebigu ma amrinoo ma odhan salaaddii soo celi ma odhan laakiin markuu rukni ka tegey ninkii salaaddiisa xumeeyey irjic fa salli fa innaka lam tusalli maxay tahay sababtu rukni buu ka tegey waajib buu ka tegey dimmadu waxay ku beri noqonaysaa in lala yimaado mooye si kale beri ku noqon mayso hadda jahli buu uga tegey jahligii waa kii yidhi waladii bacasaka bilxaqi nabiyan ma uxsinu hayra haada facallimnii sidaas si aan ahayn ma garanaayo ma hagaajinayo ibar lama odhan mar haddaanad garanaynin khalaas waxba kaama saara ee nebigu muxuu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli marka waxa kala duwan shay markaa waajiba oo laga tago oo ama jahli iyo garashawaal looga tago ama ilowshiye looga tago iyo shay xaaraan oo la sameeyo oo ama ilowshiye loo sameeyo ama loo sameeyo garashawaal loo sameeyo ninbaa xaaraan ku dhacay waxaana inay xaaraan yihiin ma garanaynin waxay noqonaysaa garasho waagaa aanu garanayn baa wuxuu ka yeelayaa yajcalu lmawjuuda kalmacduum waa saas qaala alimaamu nawowiyu raximahu llah ama qiraa'atu alfaatixati fii salaati annaafilati falaa budda minha faatixa in la akhriyo miya salaaddii sunnaha ahayd in faatixa lagu akhriyo falaa budda minha lagama maarmaan weeye in faatixada la akhriya waihtalafa asxaabuna fii tasmiyatiha fiiha waxay isku khilaafeen asxaabtayada shaaficiyo magacowgeeda lagu magacaabay isku khilaafeen fa qaala alqafaalu sheikha qafaal la yidhahdaa wuxuu yidhi tusamaa waajibatan waxaa lagu magacaabaya waajibo inay waajib tahay wa qaala saaxibuhu alqaadi xusaynun wuxuu markaa yidhi saaxiibkiisii markaa qaadi xusayn ahaana tusamaa shartan sharti baa lagu magacaabaya faatixada la akhrinayo salaadda sunnada ah sharti ayaa lagu magacaabaya wa qaala hayruhuma cidaan iyaga ahayn qaadi xuseyn iyo qafaal cidaan ahaynna oo culammada ka midna waxay yidhaheen tusamaa ruknan waxaa lagu magacaabayaa rukni wa huwa aladharu waa sida muuqadka badan wallahu tacaala aclamu sida markaa sawaabkii waxay tahay waa in rukni lagu magacaabo waajib inay tahayna ma diidayso rukni inay tahay markaa isma diidayaan labadaasi waa waajib rukni ah laakiin shardi in lagu magacaaba waa baciid waayo shardiga waxaa loo isticmaalaa shayga shayga daatadiisa ka baxsan baa shardi la yidhaahdaa lagama maarmaanna ah daatadiisana ka baxsan ayaa waxa la yaha shardi waalruknu juzu daati washartu kharaj wa siiqatun daliiluha fi lmuntahaj yacni waxa weeye ruknigu waa juz daatada ka mid a shardiguna waxa weeye daatadii waa ka baxsan yi marka in la yidhaha waa shardi waxay noqonaysaa mid markaa baciida bay kuma rumoobayo waalcaajizu can ilfaatixati fii hada kulli ya'tii bibadaliha kii ka caajisay oo aan awoodi karaynin can ilfaatixati faatixada ka caajisay fii hada kulli ashyaada aynu soo sheegnay dhammaantood oo aan faatixa akhrin karin ya'tii bibadeliha wuxuu la imanayaa beddelkeedu la imanaya faatixada wixii ka beddelahaa marka la awoodi kari waayo ayuu la imanaya fayaqra'u biqadriha min gayriha min alqur'aan wuxuu marka akhrinayaa biqadriha faatixada markaa wax la qadara oo la eg buu markaa akhrinayaa oo min hayriha yacni yada aan ahayn oo suuradaha qur'aanka ka mid oo min alqur'aani qur'aanka ka mid a ah. fa in lam yuxsin haddii aanu wanaajin oo aanu garannin ataa biqadriha qadarkeeda iyo wax u dhigma ayuu la imanayaa oo min aladkaari adkaarta ka mid a ah. ka tasbiixi watahliili wa naxwihima sida tasbiixda iyo tahliisha iyo waxa la midkaa fa lam yuxsin shay an wanaajin shay ka ah, oo aanu garannin waqafa biqadri lqiraa'ati wuxuu taagnaanayaa qadarkii akhrinta ayuu taagnaanaya suma yarkacu dabeedna waa rukuucaya wallahu tacaala aclamu wuxuu sheikhu tilmaamayaa ruuxii faatixada garan waayey ilaa intuu faatixada ka baranaayo qur'aan kale hadduu garanaayo qur'aanka kale ayuu akhrinayaayo qadar faatixadii la'eg ayuu ka akhrinaya haddaanu qur'aan kalena garanaynin wuxuu la imanayaa adkaar u dhiganta faatixadii waxay uga dhigantaa xagga markaa qadar ahaan bay la'eg tahay yacni dheerarka faatixadoo kale waa inay la'ekaataa oo subxaan allah iyo alxamdu lilah iyo allaahu akbar laa ilaaha ila allah ayuu ku celcelinayaa qadar faatixadii la eg ilaa ay ka gaadhayso ayuu ku celcelinaya hadduu adkaartaana garan waayo wuxuu taagnaanayaa qadarkii faatixada la akhrin jiray in la eg buu taagnaanaya dabeedna waa rukuucaya fattaquu llaha ma istatactum weeye intaa kari kartaan ilaahay ka baqa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam haddaan idin amro amar waxaa kala timaadaan intaa kari kartaan kala kaalaya marka istaagga salaadda la taagnaadaana waxay ahayd yacnii mid waajibay ahayd faatixada in lagu akhriyaana mid waajibay ahayd marka waxay noqonaysaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur kii la keri karaayo la awoodaayey ku dhici maayo kii aan la keri karaynin kii aanu kari karayn qofka markuu ka dhaco waxuu u qaybsamaa wax beddel yeesha iyo wax sidiisa u dhaca oo soonka qofku markuu awoodi kari waayo dibna aan laga filayn inuu awoodi karo dee itcaam baa u bedel ah eh. wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin marka soonkiibuu awoodi kari waaye beddelkiisii baa ku waajib noqonay faatixadii hadduu awoodi kari waayena beddelkeedii baa ku waajib noqonay xadiis baana ku soo arooro sheegaya adkaarta in la akhriyo laakiin culammadu waxay yidhaahdeen hadduu qur'aan kaloo faatixa aan ahayni uu kari karana qur'aankaa kaluu akhrinaya ka waran faatixadii qayb ka mid a ah hadduu markaa garanaayo qaybna aanu garanayn intaa uu garanaya ku celceliyo waxaad ka soo qaaddaa afarta aayadood ee faatixada ugu horreeya ayuu garanay waxay noqonaysaa inuu intaas markuu akhriyo haddana dib ugu noqdo soo akhriyo yaa waayo dee inuu faatixadii intuu ka garanayo ku celceliyaa waxay ka dhowdah oo ka fiican tahay qur'aan kale inuu akhriyo intan faatixada uu garanayana kama dhacayso almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastatactu bacdi faatixada ka mid a ah ayuu kari kara qur'aan kalena akhrinayaayo bacdigan waa iskaga tegayaa faatixadii mar haddaanan wada garanaynin suurad kaloo dheer aan doonto la odhan maayo suuraddan faatixada inaad wada akhridaa waajib bay ahayd haddaad qayb ka mida garanayso qaybta horta akhri qaybta aanad garanayn dee waxaa sii fiican yada lafteeda inaad ku celceliso haddaanad faatixadii waxbaba ka garanayna qur'aan kale haddaad wax ka garanayso qur'aanka kale akhri laakiin qaaliban qofka faatixo garan waaye sida badan qur'aan kalena garan maayo marka haddaanu qur'aan kalena garanayn waynu adkaarta ku celceliyaa tasbiixdi iyo tahliisha iyo takbiirta iyo taxmiidda waynu ku celceliyaa imaamu nawowi wuxuu idhi raximahu ullah laa ba'sa biljamci bayna suwarin fii rakcatin waaxida wax dhibi kuma sugnaa kulminta la kulminaayo suurada la kulminaayo oo dhowr suuradood lagu akhrinaayo fii rakcatin waaxidatin ragcad keliya gudaheed in markaa suurado dhowra lagu akhriyaa dhibi kuma sugna faqad habata fi saxiixayni xaqiiqee waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim min xadiisi cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canh iyadoo uu ka mid yahay xadiiska cabdullahi bn mascuud qaala inuu yihi laqad caraftu nadaa'ira allatii kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqrinu baynahun laqad caraftu ilaahay baan ku dhaartay laqad caraftu xaqiiqe ee waa gartay annadaa'ira yacni kuwa isu dhigma ayaan gartay allatii kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama yaqrinu baynahunna kuwaasoo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ahaa qaar isku lamaaneeya uu ahaa ayaan garanaya fadakara cishriina suuratan min almufasal wuxuu sheegay labaatan suuradood oo mufasalka ka mida ayuu sheegay subaca subuculmufasal markaa la yidhaahdo ka mida ayuu markaa sheegay xisbulmufasalna waa lagu itlaaqaa oo xisbigan hadda istilaaxigaynu naqaanno dee waxa weeye waagaa hore ma jirin kulla suuratayni fii rakca wuxuu sheegay ama wuxuu isku lammaaneeyey laba suuradoodoo kastaba fii rakcatin ragcad gudaheeda ayuu isku lamaanayey waqad qaddamnaa can jamaacati min asalafi qiraa'ata alkhatmati fii rakca waa soo hormarinay buu shiikhu yidhi koox salafkii ka mida waxaynu ka soo hormarin oo ka sheegnay ee qiraa'ata alkhatmati yacnii khatimaadda markaa in la akhriyo fii rakcatin ragcad markaa lagu akhriyo bimacnaa qur'aankoo dhan ragcad in lagu wada akhriyana koox salafka ka mida ayaynu ka hormarin oo ka sheegnay wuxuu sheikhu tilmaamayaa suurado mutacadida in lagu kulmiyo ragcad keliya dhibi kuma sugnaa nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sameeyey oo wakhtiyada qaarkood yacnii labalaba suuradood ayuu isku lamaanayey xadiiska bukhaariga iyo muslimku waxa uu sheegayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam suuradaha isu dhigmaa inuu isku lamaanan jiray labaatan suuradood ayuu markaa sheegay riwaayada haddaba markaa tirinaysa oo sheegaysa labaatanka suuradood calaa sabiili tafsiil u sheegaysa waxaa soo wariyey abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey oo cabdullaahi mascuud baa waxa u yimi nin oo wuxuu yidhi innii aqra'u lmufasala fii rakca mufasalkao dhan ragcad baan ku tukadaa ku akhriyaa yacnii suurat alxujuraat laga soo bilaabo ilaa birabbi ama qowlka labaad marka lagu socdo suuratu qaaf laga soo bilaabo ilaa birabbi baan hal ragcad ku tukadaa markaasuu cabdullaahi ibn mascuud wuxuu yidhi ahaddan ka haddi shicri wa nasran ka nasri daqal war ma dudubin dudubintii gabayga la midaa dudubisaa buu yidhi sida gabayga loo dudubiyoo kale miyaad isaga dudubisaa ma daadin yacni la mida sida loo daadiyo timirta caamida xun sidaasoo kale ayaad u daadisaa buuhi yacnii qiraa'e rasiin oo deggan ood ku tadabburaysa maxaad u akhrin weydayba macnuhu dhacayaa markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud lakina anabiya sala allahu alayh wasalama kaana yaqra'u annadaa'ira assuuratayni fii rakca nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu akhrin jiray suurado isu dhigma ayuu ku akhrin jiray oo laba suuradood buu ragcad gudaheed ku akhrin jiray alraxmaana wannajma fii rakca suuratu araxmaan iyo suuratu najmi hal ragcad ayuu ku tukan jiray oo ku akhrin jiray waqtarabat walxaaqata fii rakca ikhtarabat iyo xaaqana wuxuu ku tukan jiray ragcad qura watuura wadaariyaati fii ragca suuratu tuur iyo daariyaatna ragcad buu ku akhrin jiray wa idaa waqacat wanuun fii rakca idaa waqacat suuratulwaaqica iyo suuratu nuunna ragcad ayuu ku tukan jiray wa sa'ala saa'il wanaazicaat fii rakca sa'ala saa'il iyo wanaazicaatiina wuxuu ku tukan jiray ragcad wa waylun lilmutafifiin wa waylu lilmutafifiin suuratu lmutafifiin iyo suuratu cabasana wuxuu ku tukan jiray ragcad waalmudasira waalmuzammila fii ragca yacnii wuxuu ku tukan jiray suuratu lmudasir iyo suuratu muzammilna ragcad buu ku tukan jiray hal ataa cala alinsaan iyo laa uqsimna laa uqsimu biyowmi alqiyaama wuxuu ku tukan jiray ragcad camaa yatasaa'aluun iyo walmursalaadna wuxuu ku tukan jiray ragcad suuratu dukhaan iyo ida shamsu kuwiradna wuxuu ku tukan jiray ragcad calaa kulli xaal xadiiskan iyo axaadiis kale waxaa laga qaadanayaa inaan dhibi ku sugnayn laba suuradood oo kala tagan in lagu wada akhriyo haddii la dhammaystiraayo ragcad lagu wada akhriyo inaan dhibi ku sugnayn oo suuradahan marka uu tiriyee labaatanka ah qaarkood waa kala tegan yihiin oo raxmaan iyo suuratu suuratunajmi dee raxmaan buu horre sheegay suuratu najmi baanu markaa waxa weeye raaciyey labadaba ragcad buu ku wada tukanayay lqamar baana u dhaxaysa xagga tartiibtana waxa horaysa suuratu najmi baa horaysa marka inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya imaamu nawowi ra'yigiisa waa soo aragnay wuxuu yidhi marka waxa weeye tartiibta in la raaco ayaa fiican oo awle ah ha yeeshee ashyaadan kale nebiga markaa ka soo aroortay waxaa laga qaadanayaa mawaadicda noocaasa in la sameeya inaan dhibi ku sugnayn laakiin calaa kulli xaal mawaadicda hadday bateen oo meelo fara badan nebigu sidaas sameeyey oo ay kala tegan yihiin suuratu dukhaan iyo ida shamsu ku kuwirat ragcad buu ku wada tukan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam inta u udhaxaysana waa garanaysaa suurat dukhaan iyo suuradda markaa ida shamsu ku kuwirat jisas baa dhexeeya haddana maca daalik nebigu sala allahu aleyh wasalam ragcad buu ku tukaday yacnii suuradda idaa waqacat suurat lwaaqica iyo suurat nuun ragcad buu ku tukaday waxay ku tusinaysaa inaan dhibi ku sugnayn bay ku tusinaysa inaan dhibi ku sugnayn ayay ku tusinaysaa marka isagu imaamu nawowi wuxuu yidhi waa in tartiibta la raacaa suuraduha isugu xigaan laakiin mukhaalafada marka la khilaafayo waa laga fiican yahay inta kalena wuxuu uhi mustasnayaad buu ka dhigay laakiin shaygii dee hadduu farabato oo mawaadiic badan u noqdo dee istisna'aad waxaad mooddaa inuu ka badnaanayo faslun ajmaca almuslimuuna cala istixbaabi aljahri bilqiraa'ati fi salaati asubxi waljumucati walciidayni waluulayayni min almaqrib walcishaa'i wa fii salaati ataraawiixi waalwitri caqibaha muslimiintu waxay ku ijmaaceen in lala jahro sare loo qaadaa inay sunno tahay akhrinta lagu akhrinayo salaadda subax iyo salaadda jimce iyo labada ciidood salaadahooda iyo labada ragcadood ee maqhribkiiyo cishaha ugu horreeya iyo salaadda taraawiixda in qiraa'ada sare loo qaadaa inay markaa sunno tahay iyo witriga ka dambeeya taraawiixda in qiraa'ada sare loo qaadaa inay sunno tahay baa muslimiintu ku ijmaaceen wa hada mustaxabu lilimaami waalmunfaridi bima yanfaridu bihi minha kaasina wuxuu yahay xukunkaasi mid loo jeclaystay oo loo sunneeyey imaamka iyo munfaridkii keligii tukanayey mid walba waa loo sunneeyey waxaa loogu sunneeyey munfaridkana bimaa yanfaridu bihi minha wuxuu la keli noqdo oo ka mida salaadahaas ayaa loo sunneeyey qaarkood baa dee infiraad inuu kulli ula wada munfarid noqdaa ayna dhici karin laakiin bacdi ka mida uu la infiraadi karaa iminka jumcadoo kale hadduu ragcad soo gaadho ragcadina ay dhaafto dee ragcadda uu imaamka la tukaday mooyaane ta dambe e uu masbuuqa ahaa ee uu kacay waxay noqonaysaa qiraa'adeedu jahriyay noqonaysaa salaadda subax saasi laag hadduu ragcad ka soo gaadho ama markaa waxa weeye dee uu la wada munfarid noqdo ama qayb ka mida munfarid la noqdo qiraa'adii waa la jahrayaa allaahuma ilaa dee in dad kale ku xigo iyaguna masbuuqiina inay jiraan xaalka noocaasa inay isku tashwiishiyaan qiraa'ada ma aha laakiin haddii kale waa inay qiraa'adii sare u akhriyaan waa aynay markaa isku tashwiishinayn ama keligiiba dee uu yahay masbuuquu yahay ee dadka kale ay wada tukadeen wa ama alma'muumu kii ma'muumkaha ee imaam ku dayanayay miyaa falaa yajharu bilijmaac qiraa'adii lama jahrayo oo sare uma qaadayo bilijmaaci waxaanu sare u qaadaynin xaaluu ijmaac ku dheehan yahoo culammadu isku waafaqsan yihiin inuun la jahrayn ee qiraa'adii waa inuu sir u akhriyaa wa yusannu aljahru fii salaati kusufi lqamar waa la sunneeyaa in qiraa'adii lala jahro sare loo qaado salaadda dayax madoobaadka markuu tukanayo ruuxu qiraa'adii inuu sare u qaado waa la sunnaynayaa hadduu imaam yahay iyo hadduu markaa munfarid yahayba walaa yajharu fii kusufi shamsi qorax madoobaadka salaadda uu ka tukanayana qiraa'ada sare uma qaadayo sare uma qaadayo marka labadii salaadood baa saa loo kala farqiyey kusufu shamsi iyo kusufu alqamar wa yajharu filistisqaa saruu u qaadayaa istisqaagii markuu roobdoon tukanayo salaaddii roobdoonta qiraa'ada sare u qaadayo walaa yajharu filjanaasati salaaddii janaasada sare uma qaadayo idaa sulliyat binnahaar haddii maalintii la tukado wakada billeyl haddii habeenkii la tukadana sare loo qaadi maayo cala almadhabi asaxiix almukhtaar madhabka saxiixa ee la doortay marka lagu socdo culammada qaarkood dayax madoobaadka iyo qoraxmadoobaadka labadaba waxay leeyihiin salaadda waa lala jahraya waayo waa qiraa'a tawiil oo aad u dheer maadaama qiraa'adu ay aad u dheer tahay dadkii inay waxa weeye qiraa'adii ay dhegaystaan ayaa la samaynayaayoo faatixaduunba iyagu akhrinayaan ma'muumiintiie imaamkii waa inuu la jahraayoo qiraa'ada sare u qaadaa laakiin qaacidadii ku saabsanayd salaadda habeenkiina saraa loo qaadaa salaadda maalintiina lalama jahrooo sare looma qaado sida haalibka ah haalibkii ayay ku socodsiiyeen culammada markaa sidaan odhanaysa ama xadiiska ku soo arooray salaatu nahaari cajmaa salaadda maalintu waa cajmaa weeye bimacnaa qiraa'adeedu jahri ma aha cajmaaga waxaa la yidhahdaa ma yeedhaankaa la yidhaahdaa bimacnaa codkeedu ma yeedhaayooo sare loo qaadi maayo qiraa'adeeda ayaa looga jeedaa xadiiskaasi ma sugna culamada qaarkood waxay dhahaan asal ma leh bimacnaa sanad ma leh salaatuljanaasaha marnaba sare loo qaadi maayo qiraa'ada oo sir baa lagu akhrinayaa axaadiistana siday ku tusinaysaa waa saas yadaa weeye oo daahirkooda laga qaadanayo laakiin bacdu ahlicilmi ayaa waxay yidhahdeen haddii salaatuljanaasaha la tukanaayo goor habeena xukunkii khaalibkee salaadda habeenka ha la haleeshiiyo oo ha lala jahro qiraa'ada laakiin sida saxani waxay tahay marnaba salaatuljanaasaha waa inaan qiraa'ada lala jahraynin oo sare loo qaadaynin waayo adilada daahirkeedu waxay tahay inay qiraa'adu sirriye tahay bay tahay lamana soo naqlin in qiraa'ada lala jahray oo nebigu sala allahu alayh wasallam la jahray inay wakhtiyada qaarkood qiraa'adii oo sirriya marmar ay codku sare uga yara kaco waa dhici kartaa salaadaha sirrigaaba waa ka dhici jirtay oo haddaad tidhahdo sawta ducooyinka qaarkood salaatuljanaazihi isagoo tujinaya sawtay saxaabada qaarkood maqlayeen ducada uu ku ducaynaayo ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen waxaan jeclaystay yaa in sidaa nebigu igu ducayn lahaa oo aniga intuu nebigu igu tukado ducadaasoo kale inuu igu duceeyo abaan jeclaystay siday u fara badnayd oo u wanaagsanayd ducaduu nebigu ugu duceeyey sala allahu alay slam calaa kulli xaal taasi waxay tilmaamaysaa marmar imaamka shay siri ah oo sir ahaan loo akhrinayo in haddana dhici karto wakhtiyada qaarkood inay sare u yara kacdo oo imaamkii sare uga yara kacdo inay dhici karto duurka iyo casarkaba markuu tukinayo nebigu sala allahu aleyh wasalam marmarka qaarkood buu aayad maqashiin jiray ay saxaabadu maqli jireen aayaduu nebigu akhrinayo sheikhu waxau idhi raximahullah walaa yajharu fii nawaafil annahaari bigayri maa dakarnaahu min alciidayni waalistisqaa ruuxu lama jahrayo oo qiraa'ada sare uma qaadayo sunnayaashii maalinta uu tukanayey maalinnimada uu tukanayey qiraa'adii sare uma qaadayo gayri maa dakarnaahu min alciidayni waalistisqaa ee sunnayaashaa maalintoo kuwaynu sheegnay aan ahayn kuwaynu sheegnay aan ahayn kuwa aynu sheegnayoo min alciidayni ciidayn ahaaday labada ciidood ahaaday labada salaadoo ciidaynka ahaaday mintu waa bayaaniya maa dakarnaa buu fasiraya maa dakarnaah ka aannu sheegno min alciidayni labada ciidood ahaaday labada salaadoo ciidka ciidulfitriga iyo ciiduladxaa iyo wal istisqaa'i roobdoonta ahaatay iyaga kuwaa waa lala jahrayaa labada salaadood ee ciidda dee culammadu waxay isku hayaan ma sunnayaalba salaadahaasi mise waa waajibaad culamada markaa in badanoo ka midi waxay qabaan ama jumhuurku inay sunne mu'akkada tahay ayay qabaan culamada jumhuurka sidaa qabana waxaa ka mida shaaficiyada oo waxay leeyihiin salaadda madoobaadka iyo qorraxmadoobaadka iyo labada ciidood intuba waa sunne waxaanay deliishanayaan axaadiista caamka ee ku soo aroortay ee sheegaysaa faaclimhum ana allaha qad iftarda calayhim khamsa salawaatin fi alyowmi waallaylah oo habeenkiiyo maalintii shantaas salaadood unbaa waajib ay yidhahdeen salaad kaloo waajibi ma jirto waxay kaloo daliishanayaan ninkii uu nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam in shan salaadood waajib ku tahay oo ou yidhi markaa nin acraabi u ahaa nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam oo yidhi ilaah baan kugu dhaariyay ma ilaahay baa ku soo diray markaasuu yidhi haa nebigu dhaarinaya markaasuu muxuu kula soo diray markaasuu u sheegay ashyaaduu u sheegay waxaa ka mid ah shan salaadood in lala yimaado habeenkiiyo maalintii fa hal calaya hayruha wax salaada oo aan shantaa ahayni miyay isaaran tahay qaala laa ilaa an tatawwac maya inaad sunnaysata mooye salaad kale oo ku saarani ma jirto cumuumaadkaasay deliishanayaan bacdu ahlilcilmi waxay qabaan salaadahaasi iyagu waa waajib labada ciidood iyo dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadku iyagu waa waajib in la tukaday qabaan ahlucilmiga qaarkood culammadan sidaa qabtana waxaa ka mid ah imaam axmed wakayruh kamana hor imanaysay yidhaahdeen axaadiista sheegaysa shan salaadood habeenkiiyo maalintii inay waajib tahay salaad kaloo habeenkiiyo maalintii waajibaysaana ayna jirin laakiin kuwani sabab gaara iyo xilliyo gaaray waajibaan ee mid habeen iyo maalin kasta mid waajiba ma aha waxaana laga qaadanaya bay dhaheen wujuubka amarka uu nebigu amray sala allahu alayh wasalam oo si caama dadkii u amray ayaa laga qaadanaya walamru yaqtadi alwujuub salaatul salaatuljanaazuhuba waa waajib waajibkiisu cayniyaanu noqonay fardu kifaaya ha noqdo laakiin waa nooc waajib ah wujuubkiina waa kifaa'i oo ummaddu si guud u saaran yahay laakiin wakhtiyada qaarkood buu dadka qaar ku tacayuni karaayoo fardu cayn ku noqon karaa dee kama hor imanaayo shan salaadood keliya habeenkiiyo maalintii inay waajib tahay in dadka qaarkood xilliyada qaar ku tacayuno sidaasoo kale tanna ayna uga hor imanayn bay yidhahdeen calaa kulli xaal waa khilaaf culammada ahlu sunnuhu ay taa isku khilaafsan yihiin ha yeeshee jumhuurku waxay qabaan inay sunnayaal yihiin labada salaadood ee ciidda iyo dayax madoobaadka salaadda la tukado iyo qorax madoobaadku intuba inay sunno yihiin ayay jumhuurka culammadu qabaan waihtalafa asxaabuna fii nawaafil illeyl alimaamu nawowi waxau yidhi waxay isku khilaafeen asxaabtayada shaaficiyo fii nawaafil illeyli sunnayaasha habeenkii lala yimaado miyaa lala jahrayaa qiraa'adoo saraa loo qaadayaa mise lalama jahrayo hoos baa loo dhigayaa faladharu annahu laa yajharu sida muuqadka badani waa inaanu la jahrayn oo qiraa'ada sare u qaadaynin ee hoos u akhrinaayo saasaa muuqad badan wathaani yajharu qowlka labaadna wuxuu yahay sare ayuu qiraa'ada u qaadayaa oo kor ayuu u akhrinayaa wathaalisu qowlka saddexaad wa huwa ikhtiyaaru bagawiy waana sida uu doortay shiikha bakawi la yidhaahdaa siduu doortay weeyaane yaqra'u bayna aljahri waalisraar wuxuu akhrinayaa kor u qaad iyo hoosu dhig wax u dhaxeeya ayuu akhrinayaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah salaadaha sunnayaasha ee habeenkii la tukado qiraa'ada in sare loo qaadayo iyo in hoos loo akhrinayo ayaa khilaaf ku sugan yahay saddex qowl baanu sheegay qowl odhanaya saraa loo akhrinayaa qowl odhanaya hoos baa loo akhrinayaa qowl odhanaya waxaa la akhrinayaa qiraa'o u dhaxaysa kor u qaad iyo hoos u dhig yacni dhexdhexaad ayaa la akhrinaya tawasudka ama dhexdhexaadkaa laba siyoodoo kala duwan baa loo kala fasiray culammada qaar waxay u fasireen in loo jeedo marna saruu u qaadayaa marna hoos buu u dhigayaa waana sida ibnu xajar alhaytami uu sheegay oo manhajulqawiimka uu ku sheegay oo wuxuu yidhi watawasutu an yajhara taaratan wa yusira ukhraa tawasudku waa inuu marna sare u qaado marna hoosu dhigo si labaad baa lagu fasiray oo waa in la yidhaahdo in yar baa kor loo qaadayaa oo ruuxa dhinaciisa joogaa maqlaya laakiin ruuxa aan dhinac joogina in yar ka durugsani maqli maayo labada qowlna waxa fiican qowlkaa dambe waana sida markaa sheikha adraci la yidhaahdaa shuraaxda minhaajka sharaxduu ka mid yahaye waa siduu ku tegey waxaannu idhi waasitada waxaa looga jeedaa ta aayadda lagu tilmaamay walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila fayajharu ilaa xaddin yasmacu man biqurbih yacnii sare wuxuu u qaadayaa ilaa xad uu maqli karo ka agtiisa ku sugan uu maqli karo xadiiska aayadda macnaheeda sii caddaynayaana waa sida uu sheegaayo abubakar iyo cumar ku saabsan inuu nebigu soo maray sala allahu aleyh wasalam abubakar oo salaada habeenkii tukanaya qiyaamuleyl oo aad qiraa'ada hoos ugu dhigay wuxuu kaloo soo maray cumar oo habeenkii tukanaya qiyaamuleylkii oo aad kor ugu qaaday markaasuu labada mid walba wuxuu weydiiyey sababta abubakar wuxuu weydiiyey maxaad hoos ugu dhigtay sababtu waa maxay qad asmactu man naajaytu buu yidhi waan maqashiyey ciddaan la faqaayey yacnii ilaahay waa i maqlay cumar buu nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam sababta uu aad sare ugu qaaday dabeedna wuxuu yidhi cumar uuqidu alwasnaana wa atrudu ashaytaan ka hurdana waa toosinayaa oo qiraa'ada ayaan ku toosinayaa shaydaankana waa ku eryayaa waa ku baacinaya suu shaydaanku u cararo marka nebigu sala allahu alayh wasalam abubakar wuxuu ku yidhi irfac shay qadar sare u qaad ayuu abubakar ku yidhi cumarna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ikhfid shay'an qadar hoos u dhig marka sida saxani waa in loo jeedo bayna aljahri waalisraar sida aayaddiiyo xadiisku sheegayaan in loo jeedo ayaa saxan sidaas ikhtiyaarka baqawi yahay ee naskana waafaqsan baa sii fiican walow faatathu salaatu billeyli faqadaaha binnahaari aw binnahaari faqadaaha billeyli hadday ruuxa ka tagto salaadii bileyli habeenka gudihiisii hadday salaadi ka tagto oo salaad habeen la tukan lahaa ay ka tagto oo dhaafto faqadaaha binnahaari maalintii uu qalleeyo maalinta gudaheedii uu qalleeyo aw binnahaari ama maalinta gudaheedii ay ka tagto salaad maalintii la tukan lahaa oo faqadaaha bileyl oo uu qalleeyo habeenka gudihiis fahal yuctabaru fi ljahri waalisraari waqtu lfawaati aw waqtu lqadaa oo waxaa la tixgelinaya oo la ictibaarinayaa koruqaadka iyo hoos u dhigga wakhtigay tagtay ee xilligeeda asalku ahaa mise wakhtiga la qallaynaayo labada wakhti keebaa la ictibaarinaya oo la tixgelinaya fiihi wajahaani liasxaabina waxaa ku sugan laba weji ayaa ku sugan labada weji oo u sugnaaday asxaabtayada shaaficiyo adharuhumaa labada weji ka muuqadka badan lihi alictibaaru biwaqti alqadaa waa in la ictibaariyo la tixgeliyo wakhtiga qallaha bimacnaa wuxuu tilmaamayaa salaada habeenkii la tukan lahaa haddii wakhtigeedii tago oo maalin la qallaynayo cudri ha ku dhacdo ama cudurdaar la'aan ha ku dhacdo man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha nawm iyo nisyaan bay ku dhaafi kartaa cudurdaar la'aanna waa ku dhaafi kartaa oo uu maalin qallaynaayo asal ahaan mar haddii habeen la tukan jiray qiraa'ada waa la jahri jiro saraan loo qaadi jiray maalin mar haddii la qallaynaayo qira'adii ma hoos baa loo dhigayaa oo wakhtiga qadaagaa la ictibaarinayaa mise wakhtigii fawaadkee asalka ahaa baa la eegayaa salaaduu maalintii tukan lahaa haddii wakhtigeedii tago oo uu habeennimo qallaynayana miyuu siraysanayaa mise kor buu u qaadayaa ma wakhtigay tagtay baa la ictibaarinayaa la eegayaa ee asal ahaan ugu sugnaan jirtay mise wakhtigan la qallaynaayo culammada qaarkoodba mid bay yidhaahdeen labadaa weji ee asxaabta shaaficiye u sugnaaday culammadu kala qabaan sheikhuna wuxuu yidhi labada weji waxaa muuqad badan oo bimacnaa qawisan in la ictibaarinayo oo la tixgelinayo wakhtiga la qallaynayo oo wakhtiga la qallaynaya hadduu yahay habeenna qiraa'adii waa lala jahraya wakhtiga la qallaynaya hadduu maalin yahayna qiraa'adii waa la siraysanaya walow jahara fii mawdici alisraari aw asara fii mawdici aljahri fa salaatuhu saxiixa walow jahara hadduu ruuxu jahriyo oo qiraa'adii sare u akhriyo fii mawdici alisraari meeshii siraysadka hadduu qiraa'ada kor u akhriyo aw asarra ama uu siraysto fii mawdici aljahri meeshii qiraa'ada lala jahraayo sare loo qaadi lahaa hadduu siraysto hoos u akhriyo fa salaatuhu saxiixa salaaddiisu waa saxiixoo way asaxaysaa walaakinahu irtakaba almakruuh ha yeeshee wuxuu la yimi shay karaahiye ah ayuu la yimi walaa yasjudu lisahwi uma sujuudaayo sahwi daraaddii uma sujuudaayo oo sujuudu sahwi lama imanayo yacni sheikhu wuxuu tilmaamayaa hadduu ruuxu mukhaalafo sameeyo halkay ahayd inuu la jahro oo sunnadu jahriga ay ahayd uu siraysad la yimaado ama meeshii siraysadka sunnadu ahayd uu jahri la yimaado wuxuu ku dhacay mukhaalafatu sunna khilaafulawlu la yimi oo sunnadii waa khilaafay ama karahatu tansiih ayuu la yimi oo karaahiya ayuu irtikaabo la yimi laakiin sahwi uma sujuudayo sujuudu sahwi lama imanayo sujuudu sahwiga waxaa loola yimaadaa shay yacnii rukniya haddii laga tago oo la istidraako ama shay ziyaado ah haddii marka ay dhacdo ama shaki u yimaado ama shay waajiba in laga tago culammada qaarna waxay qabaan sida shaaficiyadoo kale abcaadda salaadda wax ka mid a ah haddii laga tagana sujuudu sahwi waa lala yimaadaa abcadda ay sheegaanna waxay ka mid tahay sunnayaashay ka mid tahay waa sunno mu'akada laakiin wuxuu shabbahaa shaygii arkaantii oo kaleu shabbahaa oo shabah ku leeyihi maadaama markaa uu taa shabbahaayo bay abcaad ugu magacaabeen taana sujuudu sahwi waa loola yimaadaa marka tan oo kale loolama imanayo sujuudu sahwi loolama imanayo yidhahde waaclam ana alisraara fi alqiraa'ati waltakbiiraati wa gayrihima min aladkaari huwa an yaquulahu bixaysu yusmicu nafsahu waclam waxaad ogaataa ana alisraara in siraysadka fi lqiraa'ati akhrinta la siraysto hoos loo akhriyaa watakbiiraati iyo siraysadka takbiiraadka markaa la siraysto wakayrihima iyo wax kaleoo ka soo hadhayba la siraysto oo min aladkaari dikriyada ka mida huwa an yaquula huwa inuu yidhaahdo bixaysu yusmicu nafsahu si uu naftiisa maqashiinaayo waa inuu yidhahdo walaa budda min nudqihi waxaa lagama maarmaana inuu ku dhawaaqo bixaysu si oo yusmicu nafsahu naftiisa uu maqashiinayo idaa kaana saxiixa samci hadduu ahaaday mid maqalkiisu caafimaad qabo walaa caarida lahu caarid u diidaya oo iska hortaagaya inuu maqlaana aanu markaa jirin oo caaridayoo iska hortaagaya maqalkana aanu jirin fa in lam yasmac haddaanu maqal lam tasixa qiraa'atuhu asixi mayso akhrintiisu walaa hayruha min aladkaari waxaan qiraa'ada ahayne qiraa'ada ka soo hadhayna asixi mayso min aladkaari dikriyada ka mida bilaa khilaafin khilaaf la'aanteed xaal ay ku dheehan tahay khilaaf la'aan oo culammadu ayna isku khilaafsanayn sheekhu waxa uu ka warramayaa mas'alada ku saabsan marka israar laga hadlaayo adkaarta salaada lagula imanayo in sir loo yidhaahdo oo la siraysto takbiiraadka la takbiiranayo in la siraysto qiraa'ada in la siraysto xadka sirtu waa intee israarka xadkiisu waa intee wuxuu sheikhu tilmaamayaa israarka xadkiisu waxa weeye waa inuu naftiisa maqashinayo marka lagama maarmaan waxa ay lagu dhawaaqo niyadda in laga akhriyo keliya ma aha dadka qaarkood waxa dhacdaa iyagoo salaaddii tukanaya dibnihii ma dhaqdhaqaajinayaan waxaa laga yaabaa inuu qalbiga ka akhrinayo waa iska aamusan yahay qalbigu marka ka dareerinayaa ka akhrinaya kaasi waxba ma akhriyin salaaduu tukadayna salaad maaha mana asaxayso laabudda waa inuu ku dhawaaqaa oo xaraf walba makhaarijta uu ka soo saaraa dhawaaq baa lagama maarmaan ah xataa dikriyada kale markuu qofku dikri la imanayo dikriga marka uu la imanayo waa maxay waa inuu qalbiga iyo afkaba dikriga kala yimaadaa xasuusad markaa dikrigii uu xasuusto keliya kaafi ma aha ee waa inuu la yimaaddaa inuu ku dhawaaqo marka qiraa'adii waa inuu akhriyaa salaadda markuu tukanayo bismi illaahi alraxmaani alraxiim ilaa akhiri saa waa inuu wadaa ataxiyaadkii waa inuu akhriyaa xuruufta waa inuu makhaarijta ka soo saaraa xaraf weliba halkuu ka soo baxo waa inuu ka soo saaraa waa inuu ku dhawaaqaa aad waa inaanu hoos ugu dhigin ee in yar waa inuu sare u qaadaa oo hadduu dhegihiisu ay caadi yihiin oo ay ruux markaa samcigiisa iyo maqalkiisu uu fiican yahay yahay oo caafimaad qabo wax tashuushoo ka mancinayaan aanu jirin iyo wuxuu maqli kari lahaa waa inay noqotaa oo dhagtiisu maqli kari lahayd dadka qaarkood baa qiraa'ada ay akhrinayaan markaa waxay maqlayaanba maaha yacni marka carabka iyo dibnahaasu dhaqdhaqaajinaya ee xataa hadduu meel khaaliya joogo aanu axad ku sugnayn oo sanqadhi aynay ka jirin oo qayla aynay ka jirin wuxuu maqli lahaa ma aha haddii mawaanicu diidaysa maqalka aynay jirin dhegihiisuna ay caafimaad qabaan qiraa'o uu maqli karoo dhegtiisu maqli kari lahayd waa inuu noqdaa farqi wuxuu u dhexeeyaa inuu maqlaayo iyo inay tahay yacnii ku nudqi iyo ku dhawaaq ay suuragal tahay inuu maqlo ta laga rabaa waa taa dambe akhrin iyo ku dhawaaq ay suuragal tahay inuu maqlo maanicu diidaya haddaanu jirin dhegihiisuna ay caafimaad qabaan qiraa'adu akhrinaya waa inay noocaa noqotaa ee eh, hadday noqoto midaanu maqli karaynba wax maanico u diidaya ayna jirin saxiixu samcina uu yahay culammadu waxay leeyihin taasi asix mayso sheikhuna wuxuu tilmaamay khilaaf inaanu ku sugnayn ahlucilmigu saas yadaa sheegaan walaa budda min nutqihi bixaysu yusmicu nafsahu ida kaana saxiixa asamci waa goorma waa marka maqalkiisuu yahay mid caafimaad qaba oo dhegihiisu ay fayow yihiin walaa caarida lahu maanicu diidayaana aanu jirin maqalka waxaa dhici karta iyadoo dhagihiisu ay caafimaad qabaan haddana maanic inuu jiro uu diidaya maqalka oo waa maxay qaylo ama tashuush baa jira codadkaa kalee ka korreeya daraaddeed baa qarinayo sidaas aawadeed baa dhegtiisu aynay u maqlayn wuxu akhrinayo marka fa in lam yasmac haddaanu maqlin iyadoo caaridkaasi aanu jirin saxiixu samcina uu yahay lam tasixa qiraa'atuhu akhrintiisa uu qur'aanka akhrinaya ee salaadda ku akhrinaya ma asaxayso walaa hayruha min aladkaarina asixi mayso waxay ka dhigantay inaanu la iman ataxiyaadkiisu akhrinaya ma asaxayo waxay ka dhigantay inaanu la iman tasbiixdiisa iyo dikrigiisa iyo takbiirtiisa iyo tasmiicdiisa iyo qiraa'adiisu midna asixi mayso waxay ka dhigantay inaanu la iman sheekhuna uu yidhi waa bilaa khilaaf oo masaladaa khilaaf kuma sugna sidaas yadaa uu yidhi marka culammada qaarkood baa waxay sheegeen khilaaf inuu ku sugan yahay mas'alada oo culammada maalikiyada qaarkood ay qabaan inaanay waajib ahayn inuu ruuxu naftiisa maqashiyo laakiin ay tahay awlaa oo sida fiican ay tahay khilaafkaasina weliba waa khilaaf qadiim ah oo ibnuqaasim laftiisa ayaa laga soo naqliyey inuu yidhi haddii ruuxa uu qur'aankii akhriyo oo naftiisa aanu maqashiin yujsi'uhu waa ka gudaysaa maalikiyadii ka dambaysayna sidaas yadaabay ku dareereen oo in badan oo ka midii masalada ay saamareen oo ay yidhahdeen waa awlaa oo waa fiican tahay laakiin waajib maaha aha bacdu alculamaa'i alxanaabila yaguna sidaasoo kale waa mareen oo waana sida alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin uuba arjaxayo oo wuxuu odhanayaa qiraa'ada marka salaadda la akhrinaayo in sawdka la maqlaa daliil gaar ah mar haddaan loo haynin mid waajibaya maaha mid waajibaya ma aha alcallaamatu ibnulqayim laftiisu sawaaciqulmursala waxa uu ka sheegay inay xanafiyadu ay qabaan inaanay waajib ahayn ama bacdu alculamaa'i alaxnaaf inay saa qabaan markaa bilaa khilaaf waxay aqbali kartaa in la yidhaahdo wuxuu u jeedaa cinda shaaficiya ayaan khilaaf ku jirin waxay kaloo aqbali kartaa in muraadka shiikhu yahay culammadoo dhani agtooda wax khilaafoo ku sugani ma jiro masaa'il badanoo mutacadida ayaa waxa dhacdaa nawowi inuu ku soo naqliyo ijmaac ama itifaaq ama khilaaf la'aan haddana maca daalik mas'aladu ay leedahay khilaaf ay leedahay oo culammada qaarkood mas'alada ay khilaafsan yihiin marka calaa kulli xaal jumhuurka culammadu siday yidhaahdeen weeye sida sheikhu inoo sheegay laakiin madaahibta kale ee aan shaaficiyada ahayn dhexdooda waxaa ku sugan khilaaf bacdina ay waajibinayaan bacdina aynay waajibinayn ayaa markaa ku sugan imaam maalik laftiisana waxaa laga soo naqliyey hadal markaa ku tusinaya inuu markaa ismaaca naftiisa uu maqashiinayo ruuxu inuu laasim ka dhigayo marka maalikiyada dhexdooda waxaa ku sugan masalada calaa kulli xaal khilaaf ayaa ku sugan bacdi kale oo culammada ka mid a oo iyaguna sidaa ku tegay waa jiraan marka sawdka in la maqlayo saasaa khilaaf ku jiraa ruuxu markaa naftiisa maqashiinayo laakiin inuu makhaarijtii xuruufta ka soo saaro xuruuftii akhriyo hadduu dibnaha ka soo baxayo iyo hadduu markaa carabka ka soo baxayo iyo hadduu meeshuu ka soo baxayaba in makhaarijtii marka waxbay laga soo saaro xarafka oo lagu dhawaaqo taasi waa la isla ogol yahay in lagama maarmaan ay tahay wax khilaafina culammada dhexdooda kuma sugnaan ee arrinka ku saabsan sawdka inuu naftiisa maqashiiyaa hadday maanic ka madhan tahay carid u diidaya ka madhan tahay uuna maqalkiisu caafimaad qabo waajib ma tahay mise ma aha ayuunbuu ku saabsan yahay khilaafku nawowi siduu sheegayna waad aragtay bilaa khilaafin inuu yidhi wallahu aclam mawduuca ku saabsan salaadaha taraawiixaha marka la tukanayo ama tahajudada marka la tukanaayo jahriga la rabaa ma aha jahri aad u dheer waa jahri ka sokeeya jahriga weyn saas aawadeed mikrofoonnada debadda inta la isticmaalo in lagu akhriyo oo masaajidda laftoodu isku tashwiishiyaan oo dadka laftooda qiraa'ada lagu dhigo ta noocaasi waxa weeye waa arrin khalad ah walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay leeyihiin dadka seexdaanu toosinaynaayo cibaadadaanu u toosinaynaa yaa oo maslaxa ku jirta in sare loo qaado waxaa la odhanayaa maslaxadaa sharcigu ma ictibaarin waxba kama soo qaadin maslaxadaa inaanu ictibaarinoo tixgelin maslaxadana waxaa caddaynaya cumar bnu khadaab radia allaahu canhu isagoo mikrofoon dheer aan isticmaalayne codkiisa caadiga ah sare ugu qaadaya qiraa'ada markuu nebigu weydiiyey maxaa aad sare ugu qaadaysaa wuxuu ku jawaabay cumar wuxuu ku jawaabay uuqidu alwasnaana wa atrudu ashaytaan alwasnaan annaa'im ka hurdaantuu hosinayaa ka hurdo ama lulaysan ayaan toosinayaa shaydaankana waan eryayaa oo qiraa'adaan ku eryayaa jahriga aan la jahraayo nebigu ma odhan ku wad ee eh, muxuu yidhi wuxuu ku yidhi ikhfid shay-an qadar hoos u dhig baa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam bal codkii caadiga ahee ruuxu akhrinaayey walow haba cod dheeraadee dee mikrofoon meeshuu gaadho ma gaadhayo mikrofoonka dabadda marka la isticmaalo weliba wakhtiga sanqadhu go'an tahay dee magaalada dacal walba waa laga maqlaya laakiin codka caadigaee qofku qiraa'o akhrinaayo in kooban baa laga maqlaya haddana taasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ikhfid shay-an qadar hoos u dhig aayadduna maxay sheegaysaa walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna daalika sabiila ta kale waxaa laga yaabaa dadka qaarkood intay fiidkii tukadeen inay markaas seexdeen ayaa laga yaabaa ama dadka qaarkood ay xanuunsanayaan ila salaadana habeenkii iyo qiyaamu leylka in loo kacaa waa sunne shay waajiba ma aha qofka muslimka inaad dhibtaana dee kuuma bannaana markaa sunno inaad ku dhibto yacni dadka muslimiinta aad ku dhibto de waxay noqonaysaa markaa waxa weeye arrin dembi ka iman karo oo ruuxii dembi ka soo gaadhi karo markaa ta noocaasa dad badan baa sameeya aad iyo aad waa in looga taxadiraa haddii laga maarmi waayo mikrofoonka in la isticmaalo ka gudaha la isticmaalo oo ka debadda ha la iska damiyo ka dabadda ha layska bakhtiiyo ka guda ha la shito yacni cid yaan lagu dhibin cibaado iyo daaca doonaysa inaad u kacdo ilaahay u dhowaato dee cibaadadaadi iyo daacadaadii macsi ha ila qof muslima inaad dhibtaa oo xaqdarro aad ku dhibtaa waxay noqonaysaa macsi ay noqonaysa faslun qaala imaamu nawowi raximahu llah qaala asxaabuna yustaxabu lilimaami fi asalaati aljahriyati an yaskuta arbaca sakataatin fii xaali alqiyaam nawowi waxau yidhi raximahu llah waxay yidhaahdeen asxaabtayadu yacni asxaabtayada shaafici u ujeedaa yustaxabu lilimaami fi asalaati aljahriya waxaa loo jeclaystaa oo loo sunneeyaa imaamka fi salaati aljahriyati salaadda jahriga ah ee qiraa'ada sare loo akhrinayo an yaskuta inuu aamuso arbaca sakataatin afar aamus inuu aamusaa loo sunneeyaa fii xaali alqiyaami markuu taagan yahay gudaheeda afar aamus inuu aamuso ayaa loo sunneeyaa ixdaaha afartaa aamus midkood waxay tahay bacda takbiirati alixraami takbiirada lixraam dabadeed inuu aamuso waa la sunneeyaa waa takbiirta ama allahu akbarta salaadda lagu xidhanayo lagu gelaayo liyaqra'a si u akhriya ayuu aamusayaa ducaa'a tawajuhi ducada tawajuha bimacnaa istiftaaxa yacnii si u akhriyo wajahtu wajhi waliyuxrima iyo si ay u ixraamtaan oo salaaddii ay u xarmadaan oo u xidhaan alma'muumuuna kuwii iimaanka ku dayanayay ee ku xidhnaa si ayaguna ugu xidhaan oo salaaddii allahu akbar u yidhaahdaan u xarmadaan taas daraaddeedna waa u aamusayaa aamuska labaad caqiba alfaatixa suuradda suurat alfaatixa dhammaadkeedana inuu aamuso ayaa la sunneeyaa saktatan latiifatan aamus yar jiddan aad u yar bayna aakhiri alfaatixati wa bayna aamiin uu aamusayo faatixada dhammaadkeeda iyo aamiin dhexdeeda oo markuu yidhahdo waladaalliin ayuu in yar aamusayaa dabeedna wuxuu odhanayaa aamiin oo ma waslinayo oo ma odhanayo waladaalliina aamiin odhan maayo ilaa hadduu wasliyo waladaalliin nuunkeeda waa inuu kordhigaa ee waa inuu markaa waqfiyaayo in yar isku taagaa ow reebaa wuxuu u reebayaa lilwaqfi waxa uu aamusayaa markaana oo aamiin iyo waladaalliin aanu u xidhiidhinayn lianlaa yutawahama si aan laysu moodsin anna aamiina min alfaatixa aamiin inay faatixada ka mid tahay si aan loo moodin ayuu in yar u hakanaya oo u aamusaya wahaalisatu aamuska saddexaad bacda aamiina aamiin dabadeed buu aamusayaa saktatan tawiilah aamus dheer buu aamusayaa bixaysu si oo yaqra'u alma'muumuuna ay akhrinayaan kuwii imaamka ku xidhnaa ee ku dayanayay alfaatixata faatixa ay akhrinayaan yacnii qadar ay faatixa ka akhriyaan oo ka dhammeeyaan ayuu aamusnaanaya waalraabicatu aamuska afraad bacda alfaraaqi min asuura waa faariqitaanka laga faaruqay dabadeed buu aamusayaa suuradda faatixada ka dambaysa yafsilu biha bayna alqiraa'ati wa bayna takbiirati alhawiyi ila alrukuuc yafsilu biha wuxuu ku kala faslinayaa ku kala soocayaa biha saktada ama aamuska bayna alqiraa'ati akhrinta iyo wa bayna takbiirati alhawiyi ama takbiirati alhuwiyi haada in la godo iyo in la kordhigo labaduba bannaan labaduba bannaan wa bayna takbiirati alhuwiyi ama wa bayna takbiirati alhawiyi iyo takbiirata allahu akbarta uu ku hoobanaayo ugu hoobanayo ila rukuuci rukuucda ugu hoobanaayo rukuucda uu ugu hoobanaayo takbiirta iyo qiraa'ada dhexdeeda ayuu in yar aamusaya oo hakanaya sheekhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah ruuxa salaada tukanaya isagoo taagan afar goor ayuu aamusaya sidaana waxaa yidhi asxaabta shaaficiyada ayaa yidhi afartaa goore uu aamusayo afartuba baxallu qiyaamka ay yihiin oo wakhtiga uu taagan yahay ay yihiin takbiiratulixraamka markuu xidho ee uu salaadda galo salaaddana waxaa lagu galaa allaahu akbar waa aamusayaa ducadii istiftaaxuu akhrinayaa mid mucayanin ruuxa laasim kuma aha siiqooyin iyo odhaahyo kala duwan baa soo arooro istiftaaxya ah allaahumma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib ilaa aakhirihi ta tasbiixda ku bilaabanaysa yaduna waa la mid iyo taxmiidda iyo tamjiidka iyo tahliisha oo culammada qaarkood ay fadileen cumar bnu khataab wakhayruhu laga soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna siiqadaasay fadili jireen oo waxay yidhahdeen waxay kulansatay tasbiix ilaahay la nasahaayo oo lagu ammaanayo xumaan inuu ka nasahan yahay nuqsaan iyo tashbiih iyo taxmiid rabbi loo mahadnaqaayo iyo tamjiid ilaahay la weynaynayo iyo tawxiid ilaahay la waxidaayo intaasoo dhan bay koobsatay culammada qaarkood yidhahdeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya u cabbiro ama tatawajuha la yidhahdo ha akhriyo ama ta waxa weeye takbiirta iyo tasbiixdiiya ku soo arooreen ha akhriyo hadduu siiqadu doono siyaqaa ka mid ah ha akhriyee ducadii istiftaaxa ayuu akhrinaya waxaana fiican bay culammadu yidhaahdeen mid mucayana inaanu laasimin ruuxu ee marba mid la akhriyo sida nebigu sala allahu alayh wasalam marba mid u akhrin jiray sida afdalkii waa sidaas siiqooyinkaa kala duwanee nebiga ka sugan in marba mid la akhriyo ayaa fiican oo afdala bay yidhaahdeen waase dhici kartaa mid markaa la fadilay inuu u bato akhrinteeda waa suuragal ruuxi kari karayaa siiqo keliya inuu laasimo waa laga fiican yahay haddaba taa sagtada ama aamuska takbiiratulixraamka ka dambeeya sagto xaqiiqiya ma aha oo xaqiiqatan ruuxu ma aamusna markaa waxbuu akhrinayaa muxuu akhrinayaa ducadii istiftaaxuu akhrinayaa ama tawajuha idan sukuut xaqiiqiya ma aha aamus dhab ah oo xaqiiqi ah oo ruuxu aamusan yahay oo aanu hadlayno waxba akhriyayn maaha laakiin majaaz ahaan baa loogu magacaabay aamus aamusna waxaa loogu magacaabay axaadiistay ku soo aroortay in aamus lagu magacaabo sida xadiiska bukhaari iyo muslim min xadiisi abi hurayra kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida kabara fi asalaati sakata hunayatan qabla an yaqra abuu hurayra radia allaahu canhu waxau yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray markuu takbiirto allaahu akbar salaadda yidhaahdo oo xidho salaadda sakata hunayatan qadar yar buu aamusi jiray qabla an yaqra'a intaanu akhrin qur'aanka ka hor ayuu aamusi jiray markaasaa la yaa rasuul allah waad aamustaa maxaad tidhahdaa markaasuu sheegay ducadii istiftaaxa inuu yidhaahdo marka aamusa lagu magacaabo ee sukuut xaqiiqiya maahe waa sukuut majaazi ah oo maadaama dadka aynay maqlaynin wuxuu nebigu akhrinaya sala allahu alayh wasalam kaannahu ka saakiti waxaad mooddaa inuu saakitka shabbaho inaan cod laga maqlaynin xaggaa marka laga eegu ka shabbaha sidaasaa sukuut loogu itlaaqay marka idan sukuut xaqiiqiya kaasi maaha waana sugan yaho waa jira mid labaad culammadu waa istixbaabeen oo waxay yidhaahdeen faatixada ruuxu markuu akhriyo oo uu faatixadii dhammeeyo waladaalliin waa inuu in yar aamusaa dabeedna aamiin yidhahdaa waa inaanu waslin oo xidhiidhin waladaalliintiiyo aamiinta waa inaanu xidhiidhin hadduu xidhiidhiyo waxa ka dhalanaya oo dadka qaarkood ay ismoodsiin karaan aamiin inay ka mid tahay qur'aanka oo faatixada ka mid tahay biijmaaci lculamaana waxaa ku sugan oo culammadoo dhammi isku wada waafaqsan yihiin aamiin inaynay qur'aan ahayn aamiinta marka faatixada la akhriyo la odhanayaa faatixada inaynay ka mid ahayn qur'aankana aynay ka mid ahayn baa lagu ijmaacsan yahi oo laysku wada waafaqsan yahay wax khilaafi arrinkaa kuma jiro marka maxduurka caynkaasi sidaanu uga dhalan ayay yidhaahdeen culammadu waa in in yar la aamusaa waa istixbaab culammadu ay istixbaabeen saddan li haadihi dariica si aan markaa tawahumkaasi u dhicin aamuska saddexaad waxa weeyaan buu sheikhu yidhi marka aamiin uu yidhaahdo imaamku dabadeed wuxuu aamusayaa aamus dheer aamuskaa dheeri wuxuu uga jeedaa inay dadka ma'muumiinta ahi faatixada akhriyaan oo xoogaa fuqahada qaarkood waxay ka taxarrujeen oo dhib ku noqotay in la yidhaahdo imaamkii oo qiraa'adii akhrinaya baa waxaa faraysaan ma'muumiintii inaan faatixadii ka dhacaynin oo aa leedihin ilaaba ilaa waa faatixa akhriyaan wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu qur'aanka marka la akhriyana yacnii dhegaysta oo u dheg raariciya ayaa amarku ahaaday xadiiskuna wuxuu sheegayaa wa idaa qara'a fa ansituu markuu imaamku qiraa'ada akhriyo fa ansituu aamusa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyeyna saasuu sheegayey waxay kaloo ka qaadanayaan in aamiintu ka dambaynayso yacni fa'da la geliyey sida waxa weeye xadiiska sheegaaya waa'il ibnu xujri inuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam qara'a waladaalliin faqaala aamiin yamuddu biha sawtah faqaala faaduna waxay faa'idaynaysaa tartiib iyo tacqiib marka aamus dheer ma aha waa qadar yar weeye ta aamiin iyo waladaalliin udhaxaysa tan haddaba aamiin ka dambaysa waxay fuqahada shaaficiyadu yidhaahdeen waa inay noqotaa sakto tawiilo ah oo dheer waa inay noqotaa waxaanay taa ka deliishadeen xadiiska abu daawuud iyo tirmidi soo wariyeen min xadiisi samurat ibni jundub inuu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam waxaan ka xafiday laba aamus annahu xafida can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam saktatayni saktatan idaa kabbara wasaktatan idaa faraqa min qiraa'ati gayri almaqduubi calayhim wala adaalliin yani labadaa sagto ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam ka xafiday buuri xadiidkaa sixadiisa waa la ysku hayaa culammada qaarkood xoogaa waa taxsiiniyeen culammada qaarkoodna sanadka xadiiska waa daciifiyeen si kalena waa loo soo wariyeoo waxaa loo soo wariyey sagtada labaad inay ahayd markuu faatixada suuradda kale ka faaruqo labadaba oo rukuucda uu rukuucaayo rukuucda ka hor inuu in yar aamusi jirin waana isla xadiis keliya labadii sagtee uu ka qaybay nebiga ka qaybay ama ka qabtay ee ka xafiday sida iyo sidaba waa loo soo wariyey marka nawcan maa ikhtilaaf baa ku sugan bay yidhaahdeen marka xadiiskaa sanadkiisa culammada qaarkood waa ka hadleen oo waaba daciifiyeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen in sagto dawiilo ah faatixada iyo qiraa'ada suuradda kale la akhrinayo in loo dhaxaysiiyo aamuskaasoo aamus dheer ah oo qadar faatixa la akhrin karo gaadhsiisan nebiga lagama haya yidhahdeen saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen kollayba aamus saa u dheer qadar yaroo tarafus uu neefta qaadanayo oo yacnii in yar uu neeftii ku nasanayo taas mooyaane aamus sidaa u dheeroo qadar faatixa la akhriyo inaynu nebigu aamusi jirin waa la qatcinayaa saas aawadeed baa bacdu ahlicilmi ay yidhahdeen waa bidco in aamus dheer loo dhaxaysiiyo faatixada iyo suuradda kale ee la akhrinaayo imaamku inuu udhaxaysiiyo intaa aamusnaadaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay haddii qadarkaa dheer uu aamusnaan lahaa nebiguna yacnii dad baa nebiga weyddiin lahaa sanado saxiixana lagu soo warin lahaa sagtadii inay tawiilo tahayna xadiiska ku soo arooray sheegi maayo haddii sagtada xadiiska sheegaya uu sugnaado waxa weeye waa sakta litanafus waayo lafdigu hadduu ixtimaal leeyaho soo arooro waxaa lagu xambaaraa qadarka ugu yar ee uu aqbali karo culammaduna qaacide ahaan masalada noocaasoo kalea waa sheegaan xataa shaaficiyadu markay ka hadlayaan tuma'niinadoo kale iyo dalkiga weysadoo kale marka la weysaysanaayo waxay leeyihiin maydhashadu waxa ugu yaray ku dhacdo ayaa qadarka waajibkii noqonaya duma'niinadu waxay noqonaysaa qadarka ugu yar baa lagu xambaaraya marka wixii ka badan in lagu xambaaraya waxay u baahan tahay deliil ayay u baahan tahay marka xadiidka sixadiisa marka koowaad waa la ysku hayaa culammada qaar waa daciifinayaan tafsiirkiisana waxaad ka eegi kartaa silsilatu axaadiisi daciifa ayaad u noqon kartaa oo raajici kartaa markuu ka hadlaayo sheekh albani mar labaadka hadduuba sugnaado gaayatu maa fil amri sagto dawiila ama sheegaye sagtun buu sheegayaa sagtadaasna waxay noqon kartaa qadra tanafus ayuunbay ku dhici kartaa marka aamuskaa dheer ee ilaaha inta faatixa la akhrinayo aamusnaanayo daliil ma leh shaaficiyadu waxay isweydiiyeen imaamku qadarka uu aamusnaanayo ee faatixada iyo suuradda u dhaxaysa oo isleeyahay dadku ha akhriyaan faatixadii ma qur-aan buu akhrinayaa intaasoo hoos u akhrinaya ma dikri kaluu la imanayaa iyo tasbiix ma ducooyin buu la imanayaa markaasay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa fiican qiraa'o kale inuu akhriyo laakiin qiraa'adaas sir ka dhigo hadda ka warran mawdicii qiraa'adu ay jahriga ahayd bay bacdi waxay istixbaabayaan qiraa'a sirriya in lala yimaado si ma'muumiintu u akhriyaan faatixadii oan looga tashwiishi oo ku xujaynaya o odhanaya iyadoo imaamkii qiraa'adii si aa maqlaysaan baa leedihiin ma'muumiintii qiraa'adii ha akhriyaan waxay doonayaan taa inay kaga baxsadaan oo yidhaahdaan imaamkii oo qiraa'adii la jahraya dadkii maba akhriyin faatixadiie yada uu aamusan yaho ka saakiti uu yahay ya xaalka caynkaasa ayay faatixadii akhriyeen bacdi kale waxay yidhaahdeen maya waxa fiican ama duco ama dikri kale inuu ku mashquulo imaamu nawowi fataawihiisa wuxuu ku yidhi inahu yustaxabu lahu fi saktati bacda aamiina an yashtagila bidikri aw idducaa'i aw ilqira'ati siran walqira'atu cindii afdalu lianna hada mawdicuha wa daliilu hada alistixbaabi ana asalaata laysa fiiha sukuutun xaqiiqiyun fii xaqi alimaam wa bilqiyaasi cala qiraa'atihi fi intidaarihi fi salaati alkhawf imaamu nawowi fataawihiisa wuxuu ku yidhi waxaa loo jeclaysanayaa saktada ka dambaysa aamiinta dabadeed imaamka waxaa loo jeclaysanayaa inuu ku mashquulo ama dikri ama ducaa ama qiraa'o uu sir u akhrinayo hoos u dhigayo aniga ciddigaygana haddaan nawowi ahay qiraa'ada uu hoos u dhigayaa ila fadli badan waayo mawdicani waa mawdicii qiraa'ada waa meesheedii waxaa la odhanayaa meesheedii ha ahaatee laakiin meesheeda jahri bay ku ahaydee inay sirri ku noqoto daliilu keen ya salaaddu waa jahriyo qiraa'adu inay mawdiceedii tahay garanay laakiin qiraa'o sirriyaa wakhtigaa in lala imanaayo salaaduna markaa jahriyo tahay mawdiculjahrina la joogo qiraa'o siriya in la istixbaabo sheekhow daliil baa lagaa rabaa haddaad sheikha ka furanaysaan oo daliilka soo tuuraysaan waa laydin dhegaysanayaa ya wa daliilu hada alistixbaabi ana asalaata laysa fiiha sukuutun xaqiiqiyu fii xaqi alimaam ama qiraa'aha la akhriyo ama dikri lala yimaado ama duca lala yimaado aamuskaa gudihiise in wax la akhrinayo noocyadaa aynu sheegnay kuu dooraba ha noqde istixbaabnimadiisa waxaa u daliila hadda tii gaarkee afdalka ahayd uma tegin deliil inuu gaara u sheego wuxuu ku kaaftoomay lianna haada mawdicuhaa bes tacliilka ah mawdicanna jahri bay ku ahay in asal ahaan aan layska aamusnaanna waxaa u daliila istixbaabkaas oo kollay un wuxuun la akhriyo ama qira'a ha lala yimaado ama dikri ha lala yimaado ama duca imaamku ha la yimaadee salaada sukuut xaqiiqi ah oo dhab ah oo aan majaazi ahayn nisbada imaamka uma jiro sukuut xaqiiqiga muxuu ka ixtiraazayaa sukuut majaazi ah oo ducadan istiftaaxa dee inta uu akhrinaya ila hoos buu akhrinayaaye dadkii maadaama inay maqlaynin wuxuu akhrinayo wuxuu uga dhigan yahay ka saakiti xadiiskuna sukuut buu ku magacaabo sakata hunayatan qabla an yaqra'a waa ka xadiidku sheegaya marka sukuut xaqiiqii salaadda kuma jirto fii xaqi limaami fii xaqilma'muumi waa ku jiri kartaa oo ma'muumkii dee waa kan qiraa'ada dhegaysanaya wakhtiyada qaarkood dee waana aamusayaa markaa sukuut buu wakhtiyada qaarkood la imanaya waxaa kaloo looga qiyaas qaadanayaa buuhi wa bilqiyaasi calaa qiraa'atihi fi intidaarihi fii salaati alkhawf qiyaaskiisa qiyaaska looga qiyaas qaadanayo qiraa'ada uu imaamku akhrinayo fii intidaarihi sugistiisa uu sugaayo fii salaatilkhawfi uu ku sugay oo dadka qaarkood dee waxa weeye waxay la tukanayaan salaatulkhawfka ragcaddii koowaad bay imaamka la tukanayaan kuwii kale cadowga hor joogayna qiraa'adiibuu dee dheeraynayaayo waa ku sugayaa intay ragcaddii kala tukadaan oo salaaddii naftooda u dhammaystirtaan ayay laabanayaan oo cadowgii is hortaagayaan kuwii kalena waa soo beddelayaan isagii qiraa'adiibuu ku sii sugayaa dee halkaaba maadaama qiraa'a lagu sugayey dee halkanna waxa weeye waa in la yidhahdaa qiraa'aha ku sugan ila dadkii buu markanba sugayaa taana qiyaas buu sheikhu uga dhigay oo mas'alada ka qiyaasanaya sheikhu waxaa kale uu tilmaamayaa aamuska afraad waa marka suuradda faatixada ka dambaysa laga faaruqo waa inuu qadar yar aamusaa qadarkaasina waa qadra tanafus wax yar buu aamusayaa oo qiraa'adii allahu akbar ma xidhiidhinaayo ee qiraa'adii markuu joojiyo qadar yar buu aamusayaa dabeedna markaasoo allaahu akbar odhanayaa ou hoobanaya yacnii rukuucdii u hoobanaya xadiiska markaa samurana riwaayaadkiisa qaarkood waxay ku yimaadeen xaalkaasay ku yimaadeen oo wuxuu yidhi xafidtu saktatayni fi asalaati saktatan ida kabbara alimaam wa saktatan ida faraqa min faatixati alkitaabi wa suuratin cinda alrukuuc taasaana ka qawisan riwaayada kale ka qawisan oo waxay riwaayadaasi sheegaysaa inuu samura yidhi waxaan ka xafiday nebiga sala allahu alayh wasalam laba aamus ou salaadda gudaheeda aamusaayo aamus wuxuu aamusayaa marka imaamku takbiirto oo allahu akbar yidhaahdo waa tii ducada istiftaaxa uu aamusayay waa soo sheegnay aamuska labaadna waa markuu faatixada iyo suuradda ka dambaysa labadaba uu ka faaruqo markaana waa aamusayaa aamuskaasi waa qadra tanafus yacni weeye xadiiskaasina waa sheegaya calaa kulli xaal aamuskaa dheer ha layska ilaaliyo waayo sunnada markaa ma waafaqsana axaadiistana kuma soo aroorin aamuskaa dheeri culammada qaarkoodna istixsaan bay saas yadaa ku yidhaahdeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk